bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam clى أشhraf اlأnbiya wاlmursaliin nabiyina muxamadi wclى alih wصaxbih ajmaciin ama bacd cashirkan waa cashirkii aad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala kitaabu sowm baynu ku soo jiray baabu jawaazi الsawmi wuxuu baab yahay in la somo inay bannaan tahay iyo wاlfiطri afurkuna inuu bannaan yahay fii shahri ramadaana bisha ramadaan gudaheeda in la soomo ama la afuro inay bannaan tahay iyay u afur iyo soomba lilmusaafiri ninka socdaalaya safrahay fii hayri macsiyatin safaran macsiyo ahay safar aan dembi xumaan lagu dalbaynin ninkii safra soonkana wuu soomi karaa wuuna afuri karaa idaa kaana safaruhu markuu safarkiisu yahay marxalatayni fa akar laba geedi socod iyo wax ka badan marxalatayni fa akar وأن الأفضل sida fadliga badanna inuu yahay liman aطaaqahu ninkii soonka awooda bilaa dararin dhibaato la'aan an yasuuma inuu soomo iyo in la caddeeyo qofka musaafirka ah ee inuu soomo awoodi kara xaggana aan ku dhibaatoonaynin soonka inuu soomaa u fadli badan waliman yashuqu calayhi ninkuu soonku dhibaya markuu safarka yahayna waxaa u fadli badan an yuftira inuu afuro ninkuu soonku dhibaynin ee musaafira inuu somaa u fadli badan ninkii uu dhibayana inuu afuraa u fadli badan intaa in la caddeeyo intayna gudagelin cashirka mahal masalaan baraarujinaynaa oo ku lugla masaladii xal aynu soo maray ee ahayd qofku waagu u baryo isagoo janaabo qaba in uu soomi karo xagganna uu qabaysanayo bacda tuluuci ilfajr waxaa la mid oo la xugum ah haweenayda dhiiguu ka go'ay habeennimo laakiin aan jaanis u helin ay qabaysato ilaa waagu ka baryahayay ayaduna way soomi maalinkaas markuu waagu baryana way qabaysan kartaa waxaa la mida gabadha dhigdhalmeedku ka go'ay ee nufasada ah ayaduna sidoo kale hadduu dhiigga habeennimo ka go'o laakiin ay ka gaari weydo inay qabaysato qabla uluuci اlfajri ama iyadoo ka gaari kartaba ay dib u dhigto sida xaa'idada iyo junubkay la mid waa markuu waagu baryay qabaysan wayna soomaysaa khilaaf baana masalada ku jira sidii taa xalay soo marroo kale masalada marka in safarka salaad ee loo safarka loo afurayo lagu qaydo oo lagu dabro safaran macsiyo ahayn safaran macsiyo ahayn waa madhabu maalikin washaafici maalig iyo shaaficiyo shaafici baa qaba iyo cidda ku taageersan abu xaniifa iyo daawuudna cali adaahiri inta taageersana waxay leeyihiin waa isku mid waa isku mid safarku ama macsiyo ha noqdo ama safar xalaaloo tijaara ha noqdo ama mid waajiboo jihaad ha noqdo mid sunnaa ah ha noqdo mid xaj ha noqdo safaroo dhanba waxaa weeye salaadana waa loo gaabin soonkana waa loo afuri karaa la kala qaadi maayo macsiya macsiyo la'aan qiyaasku wuxuu keenayaa madhabka xanafiyadu xoojinaya madhabka xanafiyadu xoojinaya oo see u xoojinaya ayaga waxay isku waafaqsan yihiin madaahibtoo dhanba afarta madhab waxay isku raacsan yihiin hadduu nin qaaicu ariiq noqdo maalan qaaicu ariiq buu noqday kadibna waa la qabtay ama inuu wax booliyado waxdhucuu doonayay kadibna intii la qabtay baa la jilciyey aad baa loo garaacay ama loo jirdilay ama loo bohbohayey wuxuu marka awoodi waayey ninkaas saa loo jir dilay xanuun baa qabtay uusan la tukan karin salaaddii istaag uusan ku tukan karin soonkiina uusan soomi karin ma soomi karo xanuunka dartii ka soo gaadhay garaacii la garaacay markuu burcadka ahaa ama dhabbajiifka ahaa ama dadku inuu wax ka dhacay uu doonayay ama reeraha uu bowd eh, furahayay tii la qabtay yaa la jilciyey xanuun buu ka qaaday dilkaas uusan istaag ku tukan karin xagganna soonna uusan awoodi karin maradka waa maxay marka waa maradu maradu macsiyo xanuunka waa xanuun ku yimid macsiyo ninka asaga waxay isku waafaqsanyaen wadaadduhu salaadda inuu fadhi ku tukan soonkuna uusan waajib ku ahayn marka iyada waa mariir hadhow markuu soo caafimaado unbuu soo qallaynaya wuxuu gudogelayaa waman kaana mariiضa aw calىa safari facidaة min ayaami أkhar warka inaad fahamteen bay ila tahay marka safaru اlmacsiya in looga qiyaas qatay ahayd marad اlmacsiya warka miyaad fahmaysaa marad اlmacsiya iyo safar اlmacsiya maxaa u dhexeeya ninkan xanuunsaday xanuun macsiya ah ruaskii ruuxii mariidko dhan baa la siiyey kan safarulmacsiyahana waa in la siiyo ruqsadii musaafirka alqiyaas marka waa madhab alxanafiyu xoojinaya laakiin shaaficida maalikiyada iyo daahirulkitaab min hayri baaqin walaa caadin iyo meel kale ay la aadeen oon baabka aan ku caddayn bay la aadeen inta inaad fahantaan ubaan raba xadaanii yaxya bnu yaxya wmuxamed bnu rumxin qaala ahbarana leyt bnu sacd waxadaana qutaybat bnu saciidin qaala xadaana leyt can bni shaab الzuhri can cubayd اllahi bni cabdاllahi bni cutbata bni mascuud alhudali can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma anahu ahbarah ibn cabaas baa u sheegay wadaadka cubaydillaahi ah ana rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalam kharaja inuu baxay caama alfatxi sanadkii furashada fii ramadaanuu baxay sanadkii furashada maka la furtay oo sanadkii sideedaadee hijrada ahaa ayuu nabigu baxay oo madiine ka baxay ramadaan oo toban ah sida loo badan yahay bish ramadaanoo bilatay oo maalinkai tobnaad maraysa ayuu nabigu ka socdaaloo ka safray madiina oo maka aaday lilfatxi wاlghasw wاljihaad fasaama nabigaa soomay calayhi الsalaaة wasalaam ramadaan markuu bishay xataa balaqa ila uu gaadhay alkadiida meesha la yidhaahda kadiid dhanka madiinay u soo dhowdahay waa meel magaceed xagga madiina soo xigta uma aftara wuu afuray nabigu madiinuu ka baxay dhowr maalmood buu sii socday meesha kadiid la yidhahda markuu marayo ayuu nabigu afuray qaala zuhri wuxuu yidhi qaa'ilku waa zuhri riwaayad dambaa caddayn doonta wa kaana saxaabatu jamcu saaxibin wa kaana صaxaabatu rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wali wasalam nebi maxamed asxaabtiisu waxay ahaayeen yattabicuuna kuwa raacoo qaata alaxdaa kolba ka cusubee dambeeye falaxdaa kuwa ku ka dambeeyo oo min amrihi nabiga axkaamtiisii iyo dhaqankiisa ah min amrihi ay min shanihi qowl iyo ficilba asxaabu rasuuli lahi sal slam nabiga aqwaashiisa ama falalkiisa kolba ka u dambeeya kuwa ku dambeeye qabsan jireen oy ku dhaqmi jireen maxaa yeelay cahdu tashriic baa lagu jiraa shareecadii baa degaysa axkaamta wax la kala bedeli karaa lacala allaha yuxdiu bacda dalika amran weeye in allaha yuxdiu min amrihi maa shaa wa in allaha qad axdaa anlaa takalamuu fi sala oo kale wey marka kolba dhaqanba ka dambeeyo iyo qowlbo qowlku ka dambeeyo iyo falbo falku ka dambeeyo ay qabsan jireen ku dhaqmi jir min fiqhihim wa fataanatihim fi اddiin weeye saxaabadu midda ayada ah xadaثna yaxya bnu yaxya وabubakr bn abi shaybata wcamr الnaaqid وisxaaq bn ibrahim alxandali can sufyaan bni cuyayna can الzuhriy ujeeddadu marka sanadkan u soo celiyey waa inuu caddeeyey imaamku sufyaan ibnu cuyayna inuu mutaabacaynayo ku raacay xadiidka leyt bnu sacd can الzuhriyi bhada اlisnaadi sanadkanuu ku wariyey ibnu cuyayna can الzuhriyi milahu mila xadiiث اleyt ibnu sacd can الzuhri qaala yaxya wuxuu yidhi ibnu yaxya naysaabuuri qaala sufyaan ibnu cuyayne wuxuu yidhi laa adri ma ogi mana garanayo min qowli manhu weedhan aad soo marteen wa kaana saxaabatu rasuulillaahi yatabicuuna alaxdaa faalaxdaa min amrihi sal allahu calayh waali wasalam weedha ayada ah ma min kalaami zuhri baa ma zuhri baa sidaa yidhi mise zuhri sheekhiisi ardaygii cafwan sheekhiisoo cubaydillaah ibni cabdillaah ibni cud baa yidhi labadaa midun wayahad ile sufyaan labadaa nin baa ka dambeeya zuhri ama cubaydillaah laa adri ma ogil garanayo min qawli ah, min qawli cafwan min qowli man hu qofka warkiisu sidan uu yahay ee sidan yidhi garan maayo buu wuxuu u jeedaa qowlku wuxuu ka wadaa wa kaana yu'khadu bilaakhiri min qowli rasuulilah wa kaana yuuhad waxaa la qaadan jiray oo la qabsan jiray ay saxaabadu qabsan jireen bilaakhiri ka dambeeya min qowli rasuul ay min ficli rasuul qowl baa la ilaaqay wlmuraadu acamu minhu wax isaga ka caamsan baa loo jeedaa acamo minhu baa loo jeedaa min qowli rasuul ay min axkaami rasuulilahi baa loo jeedaa xadaanii mxamed bn raaficin naysabur اlqushayri xadaana cabdالrazaq bn hamaam الsancaani ahbarna macmar can الzuhriy bhada اlisnaad zuhri can cubaydillaahi can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qisadan marka fatxu maka ibnu cabaas ma soo gaadhin maxaa yeelay lama joogan goobjoog ma ahayn waa mursal waa mursal in nabigu ka baxay calayhi salaat madiine ka baxay markuu meeshaa maraya afuray ilaa uu maka furanayay xilligaa asagoo ibnu cabaas markuu ku sugna waad garanaysa isagii aalkiisi iyo aabbihiiba markaa iyadaa ku sugnaayeen hawsha waad la socotaan marku waa mursalu saxaabiy saxaabada kale nabiga la so sida jaabir abu said iyo saxaabada kale nabiga la so anas iyo raggaasuu ka xiganayaa taa iska ogaada midda labaad masalada ah waxaa la qabsan jiray hadba kii dambeeya xukumka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa marka hawshu ay noqoto min baabi annaasiqi waalmansuuq oo ka dambe inuu naasikh yahay ka mansuuq yahay ay caddaatoo la ama tarjiix loo baahdo jamac suurogeli waayo jamac in la jamciyo suurogeli weydo marka ka dambe uu xoog badnaado marka saasaa laga waday maaha had goorba ka dambe baa la qabsan jiro waa la tuuri jiray cala hada wax qaba ma jiro qaal zuhriyu wuxuu yidhi wa kaana alfiطru afuridda soonka la afuro socdaalka dhexdiisa wa kaana alfitru fi safar haddii safar la yahay in la afuro aakhira alamrayni labadii arimood kii u dembeeyey buu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu isagoo musaafiro soomo way dhici jirtay laakiin waxaa u dembeeyey marba hadduu safro inuusan ramadaan soomin saasuu lusuuri ku leeyahay wa inamaa yuukhadu waxaanu la qabsadaa u la qaataa min amri rasuulilahi rasuulka ilaahi xaalkiisii xukumkiisa bilaakhiri kii dambeeye falaakhiri kuba ku ka dambeeyo qaala zuuriyu zuuri wuxuu yidhi fasabaxa rasuulullah intan dambe waa mursal waa mursal maxaa zuhri hawshan nabiga kama maqan cubaydilah bni cabaas buu ka hayaa fasabaxa rasuulullah rasuulka ilaahay baa waabariistay makkata maku ku waabariistay oror buu galay lialaaa caشhaرaةa laylatan iyo toban habeen khalad min ramadaan saddexiyo toban markii ramadaan tagtay ayuu nabigu maka galay buu leeyahay mursalkan marka zuhri ee fii saxiix muslim dhacay waxaa wasliyey ama isnaadiyey axmed fi musnadihi laba kun afartan iyo toddoba bukhaarina wuu wariyaa isagoo marka aan qaybta mursalka aan wadanin aan wadanin wuxuuna muslim u keenay lilihtisaar isagoo hadda wuxuu rabaa wuxuu xujaysanayo waa xadiidka musnadkii mawsuulka ah. qaybta mursalada agtiisa xujo kamaha muqadimada kusoo sheegay laakiin siduu xadiidku ku wada yimid buu u keenay faahfaahin kale lama sii gelin sida loo badan yahay marka tan waa ikhtilaafu ruwaad weeye sida loo badan yahay nabigu wuxuu galay maka sagaaliyo tobanka ramadaan buu galay sagaaliyo tobanka ramadaan inuu galay baa loo badan yahay tobankii bishuu soo baxay sagaal maalmood buu socday sagaal maalmood ayuu dhexda ku jiro weliba socod dheereeyaah laakiin socodka caadiga ah dhowr iyo toban buu qaataa laba wiig buu qaataa meesha idinku haddaad saacada ku maraysaa makiya madiino intaad baabuur ordaya ka raacdaan aad ka qadaynaysaan ama barqinba aad tegaysaan ama aad saddex saacba usii soconaysaan afar saac haddaad nimanka waalan raacdaan ee jiibabka wata idan barkiin intuu aroorti ka qoracdo maka madiina uu haddana duhurka tegahayo yani nabigu wuxuu ku sii jiray laba usbuuc buu u socday iyagoo weliba ciidan dheeraynhaya ah idan waa riwaayada ugu gaaban riwaayada ugu gaaban wey inkastoo xaafadku uu leeyahay riwaayadan waxaa la odhan karaa fasabaxa rasuul lahi makkata lialaa caشhara leylatan khalad min ramadaan oy ramadaan ka dhiman tahay baa laga wadaa khalad madad bay u ag tahay oo macnahaasa asal lagu xambaara laakiin way ka dhiman tahay oo markaa toddobiiyo tobankii markay ahayd buu soo galay waxadaanii xarmalatu bnu yaxya ahbarani mahb cabdullah ahbaranii yunis riwaayadan dambe wuxuu u keenay inuu macmar mutaabacaynayo leyt ibnu sacad sidii ibnu cuyeynoo kale tanna wuxuu u keenayaa dambeen hadda hayno yuunusoo mutaabacaynaya wadaadihii ka horrey camdishaaba zuhri bada mila xadiii ley fadakara yunus wuxuu sheegay weeye xadiikii leyoo kale qaal ibnu shahaab wuxuu yidhi fakaanuu saxaabadu waxay ahaayeen yattabicuuna kuwii raaca ama qabsadoo ku dhaga alaxdaa ka dambeeya falaxdaa kuwa kuu ka dambeeyo min amrihi oo min axkaamihi wa afcaalihi wa kolba dhaqanka dambeeya waxay u arki jireen annaasikha baabiya inuu yahay almuxkama ee lagu dhaqmaayo inuu asagu yahay xukumkii u dambeeyey ee nasakhay ee tirtiray wixii ka horreeyey yarawnahu ay alamr alaxda qadiyada marka uu tilmaamayo ee asagu uu ku tegey waa masala muhiim jiddan in la baraarujiyo saanaan u iloobin masalada ah mar haddaad musaafir tahay tarjamadu waad soo marteenoo nawi wuxuu ku soo yidhi marba dad musaafir tahay oo safar gasho safar salaada la gaabin kara aad gasho waxaa kuu bannaan inaad soonto waxaa kaloo kuu bannaan inaad ruksada rabbigay qaadato iska afurto xagga keebaa fadli badan in la afuriyo in la soomana wuxuu ku soo yidhi hadduu soonka ku dhibayana inaad afurtaa kuu fadli badan hadduusan ku dhibaynood gaadiid iska saarantaha ama diyaarad aad iskaga tamashlaynaysana inaad soontaa kuu fadli badan safarka soonka loo afurahayana waa safar aan ahayn safaru macsiyo inaan isla fahna ila tahay eh, eh, eh, macsiya fi safar iyo safar macsiya waa kala duwan yihiin safar xalaala adoo u qasta ama jaad ama xaj ama cumro ama tijaari iyo wax iska bannaan iyo ziyaaro aad muslimiin soo booqanayso u baxday hadii aad khalad dhaxda ku samayso ka lagama hadlaayo waa macsiya fi safar laakiin safarulmacsiya waa maxay waa safarka marka horead curunaysid bilaabaysa baad u talagashay macsiya dabtara aad soo samaysid kaas way ka laga hadlaayo masalada marka ramadaanka waa masalo dhib badan salafkan aad iskugu khilaafeen saxaabo iyo taabiciin waxay u badan yihiin aaaarta ka timid marka la dabagalo oo madaahibta afarta aad u kaadiso saxaabe iyo taabicin waxay u badan yihiin safar marba haddaad tahay ramadaanna ku qabto inaadan soomi karin mar haddaad musaafir tahay ma bannaano inaad soonto ramadaan safarkaada kale soon sunna waad iska soomi kartaa nadar iyo waad samayn kartaa qado iyo waad samayn kartaa laakiin ramadaan lama soomi karo fi safar bay u badan yihiin saxaaba iyo taabiciintu balbarhkoodba waxay odhan jireen ramadaan safar lagu soomay waxay ka dhigan tahay adoo negi oo xadaroo gurigaadu joogo afuray oo ramadaan soomi waayey macaasi bay barhkood u arki jireen hawsha ayada inay tahay daahiriyaduna sidaasay ku tageen khaasatan min xasma madhabkaasuu maray qadiyadda iyo madhabkaas nas cad oo burinhayana lama hayo ogaada midda ayada ah xadiidkuu yidhi xaafidku waa nasun fi lmasala waan gaadhi doonnaa daahiru kitaab illaah iyo daahiru nusuus waxay taageerayaan madhabka ibni xasm iyo waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar baa la yidhi lama kala qaadin inuu ku dhibo inuun ku dhibaynin inuu macsiyo yahay inuu safar xalaala yahay xisaabaadka iyo tafsiilka waa idinka jeebkiinaa laydin leeyahay aw calaa safarin maxaa laga rabaa faciddatun min ayaamin ukhra faafara ey faafara waa taqdiir jeebkiina idin yidhahdeen wadaadaha idin leeyihin idoo markaa tafsiirka maraysaan faaftaraad qadartaan soomaa aw calaa safarin faafara faafطara xaggay ku taalla bayna xadiidna ka soo bixi kitaabkana ka keen wاlaslu cadam الtaqdiir warku war saalan maa masalada fudaysataan wey ninkii isagoo musaafira ramadaan uu qabto ama ramadaan dhexdiiba safar coryoo bilaaba iskana afura ninka inuusan wax dembi a lahayn ruksana qaatay waa masalatu ijmac ninkii laakiin asagoo musaafir ramadaan sooma inuu ka asixi in kale waa masale khilaafiya ma fahamteen macnahaas aad u fahma waxaan ka hadlahayo baryahan khilaafiyaadkaad jeceshihi inaad khilaafiyaadkun raadsataan oo khudbo lagu ijmaacay carabi lagu khudbeeyo inay asixday intaad ka tagteen yaad ummadda waxsan ka gelinaysaan mid laysku haysto inay asaxaysa iyo in kaloo laga aqbalahayo oo in somalia lagu khudbeeya afcajami wahaabyadoodu waxay muddo dhaqan inay jeceshahay khilaafiyaadka soomaali baad u tihid ninka asagoo musaafira safarku ha noqdo safar rafaahiye ha noqdo tamashlayn wuxuu doona ha ramadaan uu qabto hadduu ramadaankii safarka ku dhex soomo inuu asaxya waa masale khilaafiya badan baa qabto inuusan qadana lagaa rabo maxaa yeele ilaahay baa kuyidhi ku leeyihiin faciddatun min ayaamin ukhara aayaddaas horta meeshay taallaa midda labaad maxaa kaloo yaalla laysa min albiri an tasuuma fi safar waa xadiid isaguna fi saxiix laysa min albiri an tasuuma fi safar waxaa laga wadaa ninkuu dhibayo e, siyaaqaa lagu waxaynhayaa waxbaa loo firinaya oo idinka jeebkiinaa laydin leeyahy naska horta baa qabsada nas saddexaad qolyo ku soomay safar dhexdii yuu nabig wuxuu ka yidhi ulaaika alcusaatu ulaaika alcusaatu ulaaika alcusaa nin iska afuray meel lagu canaantay ama layska lalaadiyey ama la tacliiqiyey ma jiro laa xadii walaa aaya tusahaye in safar lagu dhex soomo ramadaan inuu fad badana ma jiro wa an tasumuu khayru lakum waa masalo kale shuqulkuma laha safarka soonka shuqulkuma laha ayadda waxay ka hadlaysaa soo akhriga qur-aanka suuratubaqara waa taqaana aayadda boqol iyo siddeetan may ka hadlaysaa soonku waagu adoo gurigaad iska jooga aad iska afuri jirtay kadibna raashinka la bixin jiray haddaad doontana aad soomaysay markaasaa waxay faman tatawaca fahuwa khayrun lahu wa anta suumuu inaysan aydan raashiin bixin ninkuu guryaha iska fadhiya oo soontaan ayaa khayru lakum fidyada idinka khayr badan masaladasaa laga hadlay xukunkan waa xukun mansuuqa bilijmac ilaa fi shaykhi اlkabiiri iyo dadkii la halmaaleed soo marteen ma mooyeen saddexdaa nas bay nimankan la taagan yihiin mid kalena way ku xoojiyeenoo waxay yidhaahdeen alhaalib waa maxay alhaalib waxaa weeye asiyaamu fi الsafari waa mashaqaة اlxaraj waa madinaة اlxaraj inta badan ninka ramadaan safar ku soma waa dhibaatoodaa wma jacala calaykum fi اddiini min xaraj wاlxaraju mawduuc fi اddiin hawsha iska ogaada ragga marka sidaa qaba waxaa ka mida zuhri ee taabiciinta taabiciin fara badan baa sidaa ku tagay saxaabo badan baa sidaa ku tagtay qadiyadda marka nebigu uu kuu tarjameeyey ha fudaysanin sida intaad u qaadata hamoodin asal marka haddii la yidhi tanna waa ijmaaciyo tana khilaaf baa ku jira kee idin ro mar haddaad safartaan soon sunnaa iska sooma mid qadaa mid nadaar laydima haysto laakiin ramadaan hadduu yahay safarna aad gashaan ruqsada ilaahay qaata saad oga baxdaan soonkiinu usan muran u gelin intaaba inaan baraarujiwaan rabisyadana khaladka lagu iman waa iloobi karaa وxadثna إسحاq بن إbrahيم أhbarna jرير بن cبدالحamid الضبي can maنsuur المctamir can mujaahid بن jabr can طاوus بن kaysaan hadda wuxuu rabaa imaamku wadaadka zuhri ahaa in mutaabaco u keeno zuhri can ibn cabaas baynu soo marray haddana waa طاawus بن kaysaan can ibn cabaas qaala wuxuu yihi ibn cabaas safara rasuul الlah sl ly slm rasuulka ilaahi baa safray fii ramadaana ramadaan gudihiisuu safray fasaama nabigu waa soomay xataa balaga ilaahu gaadho cusfaan meeshay cusfaan xagga makay xigta iyadu oo meel xagga maka xigta cusfaan uma dacaa nabigu wuxuu u codsadoo u yeedhay biinaain weel fiihi sharaabun biyo ay ku jiraan fa sharibahu nahaaran maalinibu nabigu cabay waagiina maku berina wuu soomanaa niskii hore waa soomanaa muxuu saa u yeelay liyaraahu nnaas weliba nabigu intuu istaagay buu ciidanka dambe soo gaadhay kuwa horena istaageen dadkoo arkahay ayuu cabaysay ugu daydaan nabiga falkiisay ka jeclaayeen saxaabadu markay rabaan inay ku daydaan qowlkiisa oo qowlka waxay dhihi jireen idinku idiin danaynaya idinku nabigu idiin dabcinaya siduu asagu yeelo baynu yeelaynaa bay odhan jireen uma afara markaasuu nabigu afuray uma xataa dakhala makata ilaa maka galay intii dambe marka nabigu calayh salaat wasalaam muusan soomin wey nabigu calayhi salaat sidii la yahay laba ramadaan laba ramadaan buu safar galay midna wuxuu ahaa yowma badrin waad garanaysaan midna waa fatxu makka safar dambo nabigu uu safray calayhi salaatu wasalaam oo ramadaan uu ku soo beegmay ma jiro taa ogaada wuxuu marka zuhri kuu leeyahay nabigu waxaa u dambeeyey falkiisa inuusan ramadaan soomin fii safarin ramadaan ku soo beegma safar nabi maxamed maxaa ugu dambeeyey fatxu maka fatxu makana nabigu qaybta horena waa soo soomay qaybt dambana wuu afuray nabiga labadiisa xaale maxaa u dambeeyey in safar dhaxdii aan la soomin ramadaan zuhri meeshu u socdo waad fahanteen haddaad dhihi waxaan haynaa safaro kaloo nabigu ramadaan intuu safro uu soomay ma jiraan baa lagu leehay laa taariikhiyan walaa naqlan lama hayo ishkaalna meeshaasu ku jiraa nabi maxamed baan la safroon la soomi jiray oo fatxu maka ka dambeeya dad aragtana waxaa lagu odhan karaa e waa safarihii kale soomankii kale wey soon nabi maxamed oo ramadaan ku soo beegma labadaa soon yowma badrin wa yowma alfatxi yowma fatxi makana waxaa u dembeeyey kaana aakhiru اlamrayni min amrihi alifطaar marka masaladu masale sahlanoo saa loo dulmarhaya qaal ibnu cabbaas wuxuu yidhi radi allahu tacaala canhuma fasaama rasuulullah rasuulka ilaahi baa soomay bilowga hore wa aftara wuuna afuray faman sha'a ninkii doona saama fi safar waman sha'a ninkii doonana aftara qolyaha qolyaha tirsada ibnu cabbaas waxay yidhahdeen xadiidkan atusay inu ibnu cabbaas uu qabo in ramadaan la soomi karo safar dhexdii laakiin kuma caddo faman sha'a saama fi safar waman sha'a aftara fi safar weeye laakiin ninka kaadid muxuule waxaan ka soo reebayaa safarka ramadaan safarka ramadaan ila culummo qabtaa jirta sideedaba lama soomi karo safar haddii ramadaanba la wixii kalena waa min baab اlowla wadaadaqa jira madaahib shan ah baa ku jira oo dhib badan laakiin midka ishaalka weyn ku jira aan raba ku baraagto waa ramadaanka وxadثna أbu كرayb xadثna وkيع عan سفyاn الثwري عan cabdالكريم بن mالك الأmوي عan طاوس بن kaysاn can بن cabاasi رضي الله تaعالى canهuma qaradkuu sanadkan dambe u soo celina waxaa weeye in ninka la yihahdo mujaahid la mutaabaceeyo cabdالكريم uu mutaabacaynay qaal بن cabaas wuxuu yidhi laa tacib ha dhaleecayn ha cambaaraynin calىa man saama ruuxi socdaal iyo safar ku sooma walaa calىa man aftara ninkii socdaal iyo safar ku afurana ha ceebayni maxaa yeelay qad saama rasuul اllahi rasuulka ilaahi baa soomay fi safari socdaal ku soomay wa aftara waana afuray socdaal buuna ku afuray dhexdii sal اllah alيه waslm haddaynu soo maraynaad xadaanii mxamed muثنى abu muسى الbsri qaal xadaana cabdالwahaab yacni bn cabdالmajid الثaqفi xadaana jacfar الصaadiq jacfar ibn muxamed can abihi aabbihi muxamed bn ali maxamed albaqir wadaadkii loo odhan jiray ahlu beyti rasuulilah can jaabir bn cabdillahi alansari shawaahidii buu hadda galay xadiidka ibn cabaas u markhaati kacaysay buu sheekhu rabaa inuu wax ka tilmaamo can jaabir bn cabdillahi alansaar radi allahu tacaala canhuma ana rasuul lah sal ly slam kharaja nabigaa baxay caama alfatxi sanadkii furashada ee sideedaada hijrada ilaa makata maka u baxay fii ramadaana bil ramadaan gudaheed fa saama nabigu waa soomay horaanta hore safarka xataa balaqa ilaa uu gaadhay kuraaca alhamiimi toga hamiim la yidhahda sankiisa uu gaadhay kuraacu asalkiisu waa u yaqaanaan go'aanaha aanaha sanqaroorka yeesha ee meel ku soo dhammaada soomaalidu san u yaqaanaan qowga hebela sankiisa meesha uu kusoo hoyda ee kusoo dhammaado foorarsado marka kuraacu waa wixii anagu sanka aan dhihi qowga sankiisa qamiinkuna waa waadi ama waa tog waxaad tidhahdaanba xataa balaqa ilaa uu gaadhay buu nabigu soomayay kuraaca alkhamiim waa meeshii kadiid la odhan jiray u dhowdahay kadiid iyo kulli cusfaan bay ku yaalaan oo dhul gobol dhanoo lsku cusfaan ayay kadiidku iyo khamiimku ku yaalaan waa tuulooyin iyo wadooyin iyo marimo iyo meelo iska agdhow weeye oo kor laga yidhahdo cusfaan laga yidhahdo fasaama annaasu dadkii baa soomay uma dacaa markuu nabigu afuray bay dadkii o dhan nabiga ku daydeen way ku daydeen way raaceen uma dacaa nabigu wuxuu codsado u yeedhay biqadxin weel oo min maain biya ii keena buu yidhi farafacu kor buu u arko xataa nadara annaasu ilaa ay dadku eegeen ilayhi ila alqadaxi weelka ay eegeen uma shariba nabigu biyihii buu cabbay faqiila lahu bacda dalik intaa kadib baa lagu yidhi intuu nabigu afuray kadib ee biyahay arkahayn uu ku afuray kadib waxaa lagu yidhi ina bacda annaasi dadka barhkood saxaabadii kula socotay barhkood qad saamo waa soome nabi faqaala wuxuu ihi ulaaika alcusaatu ulaaika alcusaa fi sunan saddex jeer buu nabiga ku celiyey ulaaika kuwaas waxaa weeye alcusaatu kuwii caasiyey amarkayga caasiye wey ama rusadii ilaahay caasiyey adilada ay daliishadaan buu xadiidku ka mid yahay nimanka qaba lama soomi karo safar gudihii bil ramadaan lama soomi karo yuu ka mid yahay kanana u dambeeyey wax dambana ma hayna leeyihi nabi maxamed ramadaan oo ku soo beegmay xaggana soomay ma haynay leeyihiin wadaadaha jumhuurta iyagu waay leeyin jumhur mutaakhirin baan ujeedaa jumhur salaf ooma jeedo jumhur mutaakhirin waxay leeyihiin waxaa tusaya siyaaqa siyaaqa oo maa maxay waxaa iman doonta dad soonku uu dhawey buu nabigu ama xadiidku sabab buu leeyahay sababkiisi baa lagu qasrinayaa marka lagu odhanayaa de asal weeye inaan lafdiga caamkaa ah aan lagu hee gooni yeelin laguna gaabinin sababkiisii laakiin siyaaqa asagu waa macquul siyaaqa waa lagu khastaa cumuumaadka farqun bayna asiyaaqi waالsabab alcibratu cumuum lafdi laa khusuus sabab baa taa lagu dhihi laakiin siyaaqu wuxuu kutusahayaa muraad almutakalim ruuxii hadlay ee khidaabkan iska laha ee wadhan iska laha hadalka wuxuu ka waday iyo wuxuu u jeeday siyaaqa lagu gartaa marar badan siyaaqu marka naska caamka wuu khasisi karaa wuu qaydi karaa meesha sababka aan la ogan in lagu qayda ama lagu khasiso cumuumaadka farqi baa marka udhexeeya siyaaqii qaraa'inta iyo iyo sababka waxadaanaa qutaybaة bnu saciid xadaana cabdاlcaزiiz yacni adarawardiya cabdاlcaزiiz bn mxamed adarawardi can jacfar jacfar asaadiq jacfar ibn muxamed ibn cali ibn xusein ibn cali bn abi aalib weeye jacfar asaadiq idan mutaabacadan wuxuu u keenay inuu kuu sheeg cabdulcasiis inuu mutaabacaynayo wadaadkii ka horreeya cabdulwahaab ahaa wazaada bihada isnaad sanadka haddaad soo martayn bu xadiidka ku tabiyey jacfar can abiihi can jaabir bn cabdilah alansaari wazaada cabdilcasiis wuxuu kordhiyey oo ku daray asagu oo calى cabdilwahaab uu ka kordhiyey faqiila lahu waxaa lagu yidhi suubanaha ina الnaasa dadkii qad shaqa waxaa dhibay calayhim الصiyaam soomkii baa nabi allow dhibay dadka musaafiriinta ee mujaahidiinta ah wainamaa yanduruuna waxay fiirinayaan sugayaan koranayaan fii ma facalta waxaad samaysana dhowrahaya fadacaa nabigu wuxuu codsado u yeedhay biqadaxin min maain weel biya in loo keeno bacda alcasri salaadda casar kadib weliba maantao dhan buu nabigu soo soomanaa duhur la soo dhaaf casarkiibuu afuray oo afurkiiba dhow yahay yuu nabigu soonkii buriyey xadaana abu bakr bn abi shaybata muxamed musanna wlbashaar jamiica can muxamed bni jacfar muxamed jacfar qundar wey hadda qaala abu bakr wuxuu yidhi xadaanaa qundar inta kalena magacii wadaadkay sheegeen oo laqabkiisa ma aysan sheegin oo maxamed bni jacfar bay yidhaahdeenoo way nasbeeyeen meesha abu bakr bn abi shayba uu yidhi qundar qundar waa shucbaa u bixiyaa la sheegaao wuu dhibi jiray su-aalo badan buu ku dhibi jiray wuu qodqodi jiro saaxibu bushi buu ahaa saaxibu ictiraad hundar markaas sheekhiisa u bixiyey hundarkuna waa qanjirka ayaa asalkiisa la yidhaahdaa qanjir baato waa dhib badantahay buu ka wada waa iska koolkoolinka calcun wey maaha cay kama wado ardaygu aad u jeclaawo can shucb xajaaj can muxamed bn cabdiraxmaan ibnu sacad ibnu zuraarat alansaari can muxamed ibni camr ibn alxasan ibni cali bn abi aalib can jaabir bn cabdillahi alansaari qaala wuxuu ihi jaabir kaana rasuulu اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam fii safarin nabigaa socdaal ku jiray fara'aa rajulan nin buu arkay qad ijtamaca annaasu calayhi dadka iskugu yimaadeen lagu soo xoomay oo la dul dhooban yahay buu nabigu arkay waqad dullila calayh asagoo la dallaalimiyo hoos iyo hadhimo loo sameeyey faqaana wuxuu hi maa lahu maxaa helay ninkaad dul dhuuban tihiid xagganaad u dallaalimaysanhaadhka aad siisee maxaa helay qaaluu waxay dhi rajulun weeye saa'imun sooman faqaala rasul la sl slm laysa albira an tasuumuu fi safar laysa albira wanaag iyo samafal iyo ixsaan iyo taaca ma aha an tasuuma inaad soomtaan fi safari safar gudahaad ku soontaan laysa min albiri an tasuuma fi safarna waynu gaari doonnaa duulaankan safarka inuu ahaa safarkii fatxu makka ayay bacdu ulculamaa tilmaameen laakiin sax ma aho waa duulaankii tabuk wey duulaankii tabuk weeyo riwaayad ibn xibbaan baa caddaysay ka fiiriya duulaankii tabuk baa yuu nabigu arkay sooman soon sunno ah oo dhibkan uu qabsaday laysa albira an tasuumuu fi safar buu yidhi xadaana cubaydillah bni mucaad safarka sunnada sidaa laga yidhi ninkuu dhibayey kii faradka ahaana ninkii soomay ulaaika alcusaad ulaaika alcusaad baa aad soo marteen iyadna way iman doontaa iyadoo sidan ka faahfaahsan xadaana cubaydillahi bni mucaadin qaala xadaana abi aabihina waa mucaad bni mucaad alcambari xadaana shucba marka mucaad wadaadihii hore ee wadaadkii hore ee mxuu ahaa qundar ahaa maxamed jacfar cafwan can muxamed cabdiraxmaan ibni sacad ibni zurarat alansaari qaala wuxuu ihi wadaadkaas samictu moxamed bn camr bn xasan ibni cali bn abi aalib yuxadiu xasan bn cali wiilu awuu annahu samica jaabir bn cabdillahi alansaariy yaquul ra'aa rasuulu ullah wuxuu arkay rajulan nin arkay fadakara wuxuu sheegay wadaadka dambe mutaabice mucaad ah mucaad ibni mucaad ah bimilihi bimil xadiii gundar buu sheegay waxadaanaahu axmed bn cuثmaan الnawfali xadaana abu daawuud aلطayaalisi abu daawud ayaalisi wasmuhu sulaymaan ibnu daawuud waad garanaysaan wadaadii hore labadaa mutaabacaynaya oo mucaadi ahaa gundar xadaana shucba bihada اlisnaadi buu ku tabiyey abu daawud aطayaalisi naxwahu naxwa xadiiثi gundar wazaada wuxuuna ku daray qaala shucba wuxuu yidhi wa kaana yabluquni waxaa isoo gaari jiray shucba odhanaya can yaxya bn kaiir طaai iga soo gaari jiray annahu kana yaziidu inuu ku dari jiray fi hada xadii xadiikan markuu warinayo wa fii hada isna sanadkana uu ku warinayo annahu qaala inuu nabigu yidhi calaykum biruksat اllaah war laasima oo qabsada ilaahay ruksadiisa iyo fudayntiisa alladii allahaasoo rahasa lakum idiin ruksay inaad afurtaan ramadaan gudihii ama allatii rahasa lakum ruqsadii allatiina waa riwaayadka qaarkood bacdnusqba waliba allatii qoraya ani alladii baa ii dhigan allatii cid ay u qoranta ma jira mise kulligin alladii baa idiin dhigan allatii baa idiin dhigan sooma sidaasaa riwaayad u badan yihin nusakdu khaariji saxiixayn ah alaykum biruksat illaahi ilahay ruksadiisa qabsada allatii taasoo rahasa lakum idin rukseeye oo ah in ilaahay idiin rukseeyey inaad afurtaan safarka dhexdiisa riwaayada nasaai aan ku marayna faqbaluha alaykum biruksat illaahi aladii rahasa lakum faqbaluuha aqbal oo amar ah qaata hasoomina idinkoo safara ramadaan qaala wuxuu yidhi shucbe falammaa sa'altuhu sheekhaygii muxamed ibn cabdiraxmaan aan xadiidkii weydiiyey lam yaxfadhu muusan xifdinu muusan garannin lafdiga layga tabin jiray inuu sheegi jiray yaxnu bikaiir mizi iyo xaafid ibn xajar baa hawshaas ku maandhaafay ibnu qataan alfaasi maxaa laga wadaa xogo bay ku hardameen xaafidku talkhiiska wuxuu rajaxay aragtida mizi fuxbaarigana wuu khilaafay ibn qaطaan alfasina meel kaleo isaguna ku dhuftay inuu misi taageersan hadda ma xusuusto almuhim wuxuu sheegayaa wadaadkan la yidhaahdo shucbe shucbe laba ninba xadiikan ka qaataa laba ninba xadiikan ka qaataa labada ninba nin walba waxaa la yidhahda maxamed cabdiraxmaan u fiirsada hadda nin walba waxaa la yidhahda maxamed ibn cabdiraxmaan nin marka waa maxamed cabdiraxmaan ibnu sacad ibnu zurarat alansaari nina waa maxamed bin cabdiraxmaan ibni labadu waa laba sheekh oo shucbow ka wariya xadiidkan laakiin midka ibnu hawbaana maxamed abdirxmaan ibnu hawbaan jaabir toos xadiidka oga qaadanaya laakiin maxamed bin cabdiraxmaan ibnu sacd ibnu zuraara xadiidka wuxuu u sii marayaa jaabir biwaasitati e maxamed bn camna xasan bn cali kala garta saa ya bn kaiir aai xadiikaas wuxuu ka wariyaa muxamed cabdiramaan buu ka wariyaa maxaa yeelay hucba asagu waba kama wariyo ya bn kaiir aai yaxya ibn kaiir baa xadika wuxuu ka wariyaa maxamed cabdiraxmaan ama ibnu hobaan ha noqdo siduu misin maray ama xaafin xajar ha noqdo ama ha noqdo maxamed cabdiraxmaan ibnu zuraarat alansaari ha noqdo siduu xaafid ku rajaxay siduu doonaba noqdee xadiidka yaxnu kaiir aطaa'i can muxamed cabdiraxmaan can jaabirin wuxuu ku dari jiray lafdigan dambe calaykum biruksat اllaahi alladii rakhasa lakum faqbaluuha laakiin asagoo shucbe kama maqal hawshaa sheekhiisa waadan baan la kulmay buui sheekhu oon dib u weydiy oo idhi yaxnu kaiir aطaa'i baa kaa wariya sidaa iyo sidaa ee bal ii sheeg markaan la kulmay muusan sheegin buu idhi muusan xifdiyin warka maad fahanteen ayb balaaqaas marka yaxnu kaiir aطaa'i hadda muslim uu meesha ku keenay balaaqiyaadkaas waxaa wasliyey ama isnaadiyey nasaa'i baynu ku maray fi اlkubra wa fi الsuqra can cali bni mubaarak alhunaayi can yaxnu kaiir aطaa'i can muxamed bn cabdiraxmaan can jaabirin baynu ku maray ayb xadaana hadaab bnu khaalid laakiin xadiidku wuu sugan yahay calaykum biruksat اllahi aladii rahasa lakum faqbaluuha axmed iyo nasaa-i baa wariya bisanadin saxiix bay ku wariyaan waa hawl sugan iyadu abaraan iyo bazaarna waa wariyaan xadaanaa hadaab ibnu khaalid hudbat bnu khaalid abu khaalidna waa la yidhahdaa hadaabna waa la yhahda wadaadka in badan baad soo martay qaala xadaanaa hamaam bnu yaxya alcuudi xadaanaa qadaada bnu dacamad asaduusi can abi nadrata mundir bnu malik can abi saciidin اkhudri radi allahu tacaala canhu qaal hazawnaa maca rasuuli اllah rasuulka ilah baanu la duullay shawaahidda xadiidka ibn cabaas uu ku soo bilaabay buu wadaa madod min ramadaan iyo oan oy tagtay ramadaan iyo tobankii ramadaan tagtay baa nabiga la safaray ahlu sir wlmaaazina waxay isku waafaqeen tobankii ramadaan toban ramadaan markay tagtay ayuu nabigu safray sii doonama noqotee ramadaan oo dhammaanin buu nabigu maka furtay oo labaatameeye ay faminaa man saama waxaa naga mid ahaa nin soomay wa minaa man aftara nin afurana waa naga mid ahaa falam yacib isaa'imu kii sumana muusan cambaarayn ama ma dhaleecaynin cala almuftiri kii iska afuray wala almuftiru kii afurana muusan ceebayn ama ma dhaleecayn cala asaa'imi xadaana maxamed abubakr almuqadami xadaana yaxya bnu saciid alqaطaan can الtaymiy can الtaymi waa sulaymaan sulaymaan bnu tarkhan الtaymi xa وxadaثna mxamed muثنى xadana ibn mahdi cabdالرaحmaan xadaثna شhucba شhucba hadda mutaabacaynaya taymi qaala wuxuu ihi muslim cafwan wqaal muثنى xadana abu caamir abu caamir alqaysi cabdulmلك bn camr buu ka wadaa abu caamir cabdulmلك bn camr alqaysi xadaثna hishaam yacni bn abi cabdilaahi addastuwaa'i wqaal muثنى wuxuu kaloo yidhi hishaamna waad aragteen hishaam iyo shucbiya taymi saddex wadaad baad haysaan wqaal muثنى oo sheekhiisi haddana wuxuu yihi muslim sheekhiisii waa shuyuukh اljamaca welibe xadana salim nuux bn abi caطاء الcaطاar xadaثna cumar yacni bn caamir الsulmi ibn caamir الsulmi waa sheekh waa nin afraad weeye xadana abubakr bn abi shayba xdana maxamed bn bashir alcabdi can saciid ibn abi carubata waa nin shanaad kulluhum jamaacada shanta ah can qataada bni ducaamat asaduusi wuxuuna u keenay shantaa wadaad yuu rabaa inuu kuu caddeeyo inay mutaabacaynayaan wadaadkii hore uu ku bilaabay ah hamaam ibnu yaxya can qataada somayna soo marin xadiid abi saciid ninkaasuu ku bilaabay hamaam ibnu yaxya can qataada oo min ahbat الnaasi lagu tiriyo fii marka wadaaddo hanuu keenay sulaym tarkhan ataymi shucbe ninkii la odhan jiray hishaam ibn abi cabdilaahi adistuwaa'i iyo cumar ibnu caamir aلsulami iyo saciid nabi caruba u dembeeyey kulluhum shantaasi can qataada bihada اlisnaad bay ku wariyeen naxwa xadiii hamaam soo maaragti muslim suu iskugu xidhaayo oo kale shantooduba sheegeen hamaam can qataada can abinadr can abi saciid buna aadi hayraasa yeeshe wuxuu rabaa marka raggan shanta ee isku qabtay ee uu sheegay inay mutaabaceeyeen hamaam wuxuu rabaa fawaariqda lafdiga u dhexaysa inuu kala sooco isugu kala dari wuuna kala soci wuuna kala mari wuuna isku dari ragga waaweynba hawsha awooda laakiin adugu iskaga gadmani ii kale xajin bal isku darsadeen haddana uu gaarigii la gadoomay yidhi balku waa shurakahaas ku darin marka waxaa weeye lagama dhagaysa niman xaafid mutqina ahayn inuu asaanidda marna jamciyo marna kala sarrifo lagama dhagaysa bal waa lagu daciifiyo wuxuu waaqidiyey eedeen bnu isxaaq ee eedeen wey hayra hase yeeshee buhi anna fii xadiidi taymi sulayman bnu tarkhan ataymi xadiidkiisa waxaa ku jira iyo wa cumar ibni caamir asulami ku jira iyo wahishaam adastuwaa'i ku jira liamaani caشhraa khalad siddeed iyo toban markay tagtay ramadaan buu nabigu safro baa ku jirta wa fii xadiid saciid abi caruub waxaa ku jira fii intay caشharaa labiyo toban markay tagtay kana ugu dhow wa fii xadiid shucba waxaa ku jira lisabca caشharata ama tica caشhara aw tica caشhara sagaaliyo toban ama toddobiyo toban nin walba lafdiguu sheegay buu gooni markaa u saaray marka wuxuu kala saaray hadda shantooda buu kala soocay shucbe gooni buu u sheegay saciidna gooni buu u sheegay saddexna wuu isku qabtay xadana nasr cali aljahdami qaala xadana bishr yacni ibn fadl laaxiq الraqaashi cafwan can abi maslama wasmuhu saciid ibnu yaziid can abi nadrata abi maslama hadda wuxuu mutaabacaynaya wadaadkii qataada ahaa qataada ayuu mutaabacaynaya can abi saciidin radi allahu tacaala canhu qaal kuna nusaafiru maca rasuuli اllah rasuulka ilaahay baanu la safri jiray fii ramadaan kuna iyo kaana ayaa axaadiia ku timaada ayadoo loo jeeda mujarad اlficli wاlwuquuci walow maratan marna kaanadii istimraariyada iyo istiqraarka faa'idan jirtay noqotaa kolba siyaaqaad ku garanaysa iyo waqaacida ku kala saaraysa hadda marka nebi maxamed baan ramadaan la safri jiray waxaa laga wadaa mara aw maratayn kunaa nusaafiru maca rasuulilah rasuulka ilaahay baanu la safri jiray fii ramadaana famaa yucaabu lama cambaarayn jirin cala asaa'imi ninka somon soomuu soomkiisa laguma dhalaacayn jirin walaa cala almuftiri ka afurayna iftaaru laguma dhalaacayn jirin oo ninka rusada qaatana waa khayr ninka qaadan waayana wa khayr baxdiga marka kaana inay macaanidaa noqotay inmtaqil cidba aad uga hadlo waqti ku bixiy markuu maraya sheekh cumd alxkaam xadaanii camr annaaqidu qaala xadaanaa ismaaciil bn ibraahim can jurayriyi saciid bn iyaas aljurayri can abi nadrata jurayri hasnaad mutaabacaynaya wadaadka hore ahaa qataada iyo abi maslamaba can abi nadrata almundir bn malik bn quطacat alcabdi can abi saciidin اlkhudri qaala kuna naqzu maca rasuuli اllah rasuul ilah baan la duuli jiray fii ramadaana ramadaan gudaheed laba goor bay dhacday oo badar iyo fatxu maka fa minaa waxaa naga mid ahaa asaa'imi nin soomay baa naga tirsanaa wa minaa waxaa naga mid ahaa almuftiru nin iska afuray falaa yajidu saa'imu midka sooman oomuna cadhoon jirin yajid huna min almawjida laa min alwijdaan farqi baa udhexeeya wajado marka wijdaan iyo wajado waxaa jira mawjida laga keeno waa midka cadhada weeye iyo qoonsiga lagu qoonsado falaa yajidu oma cadhoon jirin ama ma qoonsan jirin ninka sooman al almuftiri midka afuray walmuftir walaa yajid lmuftiru ka afuran oo muusan cadhoon jirin ama ma qoonsan jirin cala asaa'imi kii soomanaa yarawna waxay arki jireen saxaabadu anna man wajada quwatan ninkii awood helayo soonku uusan dhibin oo fasaamo sooma faina dalika xasanu waa wanaagsan yahay wayaroon waxay kule arkahayeen anna man wajada dacfan tabadarra wuxuu dareema asagoo safara soona soomaya oo fa afdara afura faina dalika xasanun ninkii safar iyo soon isku qabtaan ama inuu sooma doonaya asagoo musaafira haduu awoodi karo oo uusan dareemin uu soomo waa xasan hadduu iska afurana waa xasan saasay arki jireen waa hadalkii abu saciid iyo riwaayadiisi iyo qiimayntiisi waana adilada ay deliishadaan jumhuur mutaahiriin buu xadiidku ka mid yahay qolyaha diidahayana waxay leeyihiin ramadaan kuma caddo inay saxaabada ramadaan sidaa arki jireen kuma caddee waxaa laga hadlahayaa mulaqu asawmi fi safar mulaqu sawmi fi safar ra'yigaana waa ra'yu ijtihaadi aayadihii iyo axaadiiu ulaa kulcasad bay daldalayaan iyo qiyaaska asalka weynay ah qaacida alkuliya ana alhaaliba hmm, fi sawmi fi safar waxaa weeye wujuud اlxaraj wاlmashaqa safar oo dhan baa mashaqo ahaa soon iyo baahiyo gaajo ku sii dar idan waxaa weeye soonkaadi kebikebi u noqonaysaa darteed ibn cumar wuxuu dhaqan u lahaa haduuba safro weligii ma soomin baa layidhi ma ogolayn waabuu safray markaasuu qada keriyey isagoo musaafira raashin badan dadkii buu siiyey islaam baa tidhi anugu waan soomanaha haddabadna raaci maysid buu naga hadh ka bax safarka cid kala raa ma ogolay iska reebi jiray midda kale marka adoo ramadaan soonto adoo safara muslimiinta kula socoto culaabaad ku noqon hebel baa soomana siiya bal saa'imka wax u dhiga dallaanta asagaa siiya mariid baad noqonba loo adeegahayo meesha riye iyo baan ka baxaynin bay dheheen haa waa iska dhiga biyahayga baad dhihi waa runtiina iska diyaariya garhkaad feedhan bay dheheen riya iyo cudbi lagama waayo marka maxaa asla ma ah? sada riye oga badbaado ummaddana aada culaaba ugu noqonin ruqsada ilaahay qaado hadda waad aragtee khamiistii isniintii maalmaha biidka kuwa sooma markaad shaa cabbaysaan anugu waan soomanoo kuleeh inuu iska aamusaa la qaatay anuma cabbayo ma dhib ma lehe xilli kaleo ma cabbi doonaayo sheekada inoo wada muiska dho soonkiina iyo cibaadadkiina idin khaaska ummadda ha ku baaranina hawshaa la socda xadaana saciid bn camr alashcafiyu wasahl bn cumaan wasuwayd bn saciid alharawi waxusein bn xurayt abu camaar alkhusaaci kulluhum can marwaan raggaasi uu isku qabtay shuyuukhdiisaa kulluhum can marwaan marwaan bn mucaawiyat alfazari wayahadi qaala saciid isagu wuxuu yidhi saciid wuxuu yidhi saciid bn camr markuu warinayay abarnaa marwan mucaawiya wadaadaha kalena marwan ba iska yidhaahdeen can caasim yacni ibna sulayman alaxwal qaala samictu abaa nadrata almundir ibnu malik haddaynu soo marayna marka wadaadkan caasima ayaa mutaabacaynay ragga ka horreeye ahaa abimaslame iyo jurayri iyo ninkii qataada ahaa aan ku soo bilownayba yuxadiu asagoo ka tamid xadiidka can abi saciidin alkhudriy wa jaabir bn cabdillahi alansari qaala labadaas saxaabi waxay idhaahdeen saafarna maca rasuuli illah rasuulka baanu la safaray fayasuumu الsaa'im wayuftiru اlmuftiru wuu soomi jiray ninka soomaya ninka afurin wuu afuri jiray falaa yaciibu bacduhum calaa bacdin barkood barka kale muusan eedayn jirin mana ceebayn jirin marka meeshan ramadaan laguma sheegin waa safar caadi ah haddii laakiin ramadaan uu yahay safarku u dambeeyey nabigu waa ceebeeyey nimankii soomay waa cambaariya lagu odhanaya inkastoo jumhuurtu ay leeyihiin mutaahiriintu waxaa loo jeedaa kuwa la ceebey waa kuwa soonku dhibay qaraa'in bayna deliishanayaan oo niman meecda ah fadhiya ma ah xadaana yaxya bnu yaxya ahbarana abu khaysama isagoo halkan hadduu dhaco abu khaysama zuhay bn mucaawiyat aljucfi abu khaysamat annasaai ma aha zuhay bn xarbin ma ah أhbana abu khaysma wasmuhu marwan mucaawiyaة اlfazari hayr muaawiyatan hayr mucaawiyaة اlfazari nin kale hayr bn xarbin ah hayr bn xarbin iyo hayr mucaawiya kale yihiin can xumayd bn abi xumayd aطawiil albasri qaala wuxuu ihi taabicigaas su'ila anas ibn malik baa la weydiiyey can sawmi ramadaana fi safar sawmi ramadaana fi ramadaan in la sooma safar gudahii faqaala wuxuu ihi anas saafarnaa maca rasuulilah rasuulilah baanu la safarnay fii ramadaan ramadaan gudihii falam yacib asaa'ima cala almuftiri muusan ceebaynin kii somanaa kii afuray waalmuftiru cala asaa'imi kii somanaana cafan kii afuraana muusan ceebaynin cambaarinin kii somanaa xadaana abu bakr bn abi shaybata qaala xadaana abu khaalid alaxmar sulayman bn xayaan baa magaciisa la yidhahda can xumayd bn xumayd aطawiil qaala kharajtu safaran abi xumed awiil wuxuu yidhi kharajtu safaran safar baan u baxay buu fa sumtu fi safari safarkii baan ku dhex soomay fa qaaluu lii dadkii ila jooga waxay yidhaahdeen acid soonkii soo celi soonkii aad safar ku soontay ma asixine soo celi qaala marka wuxuu yidhi xumayd faqultu waxaan idhi qolihii i radinhay xumayd marka hore su'il anas buu tii hore sooyi lakiin riwaayadan fawaaiddeed waxaa ka mid a ah altasriixu biاsama bilhbaar cafwan ahbarani wuxuu ii sheegay anas wuxuu ii sheegay ana asxaaba rasuuli illah asxaabtii nebi maxamed sal ly slam kaanuu yusaafiruun inay safri jireen oo falaa yaciibu الsaa'imu ka sooman muusan cambaarayn jirin cala almuftiri ka afuran walaa muftiru ka afurna muusan ceebayn jirin cala saa'imi ka sooman falaqiitu waxaan ka la kulmay haddaan xumayd ahay bn abi mulaykata cubaydlah bn cabdlah ibn abi mulaykat alqurashi ayaan la kulmay faahbaranii wuxuu iiga tabiyey can caaisha caaisha radi allahu tacaala canha bimilihi bimili xadiii anas waa mawquuf xadiikan xadiidka caaishii kan anas hadda laguu sheegayaba waa mawquuf marfuuc ma aha waa dhaqankii iyo falkii saxaabadii nabi maxamed hadda lagama soo gorinin wallahu subxaanah wa tacala aclam